bismi eh, kitaabkii aclaam sunat اlmanshuura ayaan ku jirnay lictiqaadi طaa'ifat naajiyat اlmansuura sheekh xaafid ibn axmed alxakami uu naxariistee waa kii kitaabka su-aalay jawaabo ahaa su-aasha kontonaad shiikhu wuxuu yidhi maa didu towxiid rububiya waxaan ka soo hadalnay awal towxiid rububiya xaqiiqadiisu waxay tahay markaasuu shiikhu wuxuu soo daliiliyey aayado fara badan maxaa ka soo horjeeda marka towxiid rububiya waxaa cagsi u ah ee didiga u ah muxuu yahay ee buriya jawaabtu waxay tahay marka huwa اctiqaadu mutasarifin maca allahi caza wajala fi ayi shayin min tadbiir اlkown waa in la ictiqaadiyo towxiidkii rabbinimada manaha waxaa burinaaya in la ictiqaadiyo mid maarata tasaruf le inuu jiro alla la jirkiisa wax uun ka mida maarata maamulka adduunkan oo min iijaadin ah maamulkaas wuxuu noqon karaa ahaysiin aw icdaamin ama baabi'in weysiin macnaha ou ixyaain ama noolayn ou imaatatin ama dilid jalbi khayrin khayrin in la soo jiido oo la siiyo wuxuu u baahnaa aw dafci sharin ama shar laga difaaco wuxuu u baahnaa in laga difaaco aw hayri dalika min macaani rububiya ama waxyaabo kale oo macaanida oo kaas hayrkeed ah oo macaanidii rabbinimada ka mid ah in ictiqaadka noocaasoo kale ah inuu jiro mid alla la tasarufi karaa oo waxaas la wadaagi kara kala qayb qaadanaya inuu jiro in la rumeeyo yaa maaragtay ka soo horjeeda towxiidkii aw ictiqaadu ama in la ictiqaadiyo munaasicin lahu fii shayin min muqtadayaati asmaa'ihi wa sifaatihi inuu jiro mid maaragtay kula maaragtay ku qabsan kara wax ka mida wixii magacyadiisa iyo tilmaamihiisu ay keensanaayeen sidii ka cilmi alghaybi oo kale in ghaybkii aqoon loo yeesho wixii maqnaa ee alla qariyey in cilmi loo yeesho intaasoo kale maaragtay la rumeeyo in wax alla kula maaragtay murmi karaa ay jiraan ama ku qabsan karaa ay jiraan wakal cadamati weynidii oo kale wakalkibriyaai walkibriyaa'i iyo maaragtay eh, weynaynta alla us weynaynayey oo khalqigiis o dhan uu maaragtay ka ka sarreeyey wax walba ceebana uu ka hufan yahay iyo wanaxwi dalika marka cadamada iyo kibriyaaga waxaa weyn kibriyaagaa weyn sida noo imaan doonta xadiidkii uu imaan doona alcizu muxuu alcadamatu izaari walkibriya ridaai uu sheikhu ku khatimi doono jawaabta su-aashan marka waxaa marka tawxiidkii rubuubiyada ka soo horjeeda in la ictiqaadiyo in maaragtay alle lagu qabsan karo oo uu jiro mid maaragtay munaasic ah, wax ka mida ah wixii magacyada alle ay tilmaamihiisa ay keensanayeen oo ah sidii maaragtay in qeybkii la ogaadoo kale cilmi loo yeesho oo la taalacdo iyo cadamadii alla ku gaarka ahayd iyo kibriyaagii alla ku gaarka ahaa iyo wanaxmu dalik wixii lamida ah. qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi maa yaftaxi illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم yaa alla uu yihi maa yaftax illaahu linnaasi min raxma wixii alla uu dadka u furay oo naxariis ah falaa mumsika lahaa wax celin karaahi ma jiraa wax haysan karaahi ma jiraan wamaa yumsik wuxuu uu haysto allana oo naxariisa falaa mursila lahu min bacdihi wax asaga gadaashiis soo dira oo soo daayaahi ma jiraan marka waxa marka alla uu furaayo dadka uu furaayo waa maxay sida ahlucilmiga ay sheegeen waa risqi waa matar waa roobka la soo dejinaya iyo risqigii iyo caafimaadkii iyo cilmi iyo wax lamid ah oo nicmooyinka alla ah qof marka awoodu u leh inuu naxariistaa haysto oo dadkii ka celiyo ma jirto alla wuu siinayaa qofkuu doono wixii marka uu haysto allana uu celiyo oo ama maaragtay ah risqigii ama maaragtay cilmiga ah iyo sixadii iyo caafimaadkii iyo roobkii iyo ma jiro mid awooda inuu soo daayo alla markuu ceshada kadib ma jiro wa huwa alcasiizu alxakiim allana waa midka wax walba qahray isagu alxakiimu ee falsuuban ee wax wixii jira oo maaragtay meeshooda munaasab ka hadejiya ah yaa ayuha nnaasu dadow udkuruu nicmat allaahi calaykum nicmada alla idiin galay xusa marka qofku inuu nicmada alle uu xuso waxay ku xambaaraysaa inuu alle ku shukriyo oo uu mahad celiyo marka dikru nicamihi daacin lishukrihi siday culamadu yidhaahdeen marka alle qalbigiina ku xusa carabkiinana ku xusa jawaarixdiinana ku xusa hal min khaaliqin hayru اllah ma waxaa jira mid wax abuuran allah ahayn marka idinku ma lihidiin wax idin abuurayan allah ahayn ma lihidiin oo idinka arsuqaaya yarsuqukum min aلsamaaءi wاlard idinka arsuqaaya samadii roob ka soo dejiye dhulkiina biyo ka soo bixiya iyo macaadin iyo wax wax lamida iyo nabaad ma jiraa ma jiro waay marka ku xaq lagu caabudo ma jiro allah ma ogiye ee see tawxiidkii alleh iyo cibaadadiisii laidinkaga leexiyey dad yahow alaayaat buu yidhi sheekhu moogta ayaadka dhamaystir uu ku leeyahay wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi wain yamsaska allaahu bidurin haddii alle uu dhib kugu taabto sida faqri iyo xanuun iyo jiro oo kale falaa kaashifa lahu mid faydaa ma jiro waxaas dhibka ah ilaa huwa isaga moogiyo isaga un baa kaa faydi kara wain yuridka bikhayrin hadduu khayr alla kula doonana falaa raadda lifadlihi alla maaragtay fadligiisa iyo ixsaankiisa wax celin karaahi ma jira yusiibu bihi man yashaau min cibaadihi khayrkaasna alla wuxuu ku asiibaa qofkuu doono oo addoomihiisa ka mid ah oo naxariistaas ku gaar yeelaa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi afara'aytum bal iiga warrama maa tadcuuna min duuni illaahi waxa aad baryaysaan alle sokadiisa in araadanii allahu bidurrin haddii alla uu dhibila doono noocu doonaa ahaadee hal hunna iyagu ma yihiin kaashifaatu durrihi dhibkaas kuwa fayda ma yihiin oo dhammaantiis meesha ka bixin kara dhibkii oo dhan zuulin kara ama khafiifin kara siduu markii hore ahaa si ka hooseysa xoogaa ka dhigi kara ma jiraan maya aw araadanii biraxmatin haddii alla ila doono maaragtay naxariis aw araadanii biraxmatin haddii alla naxariis ila doono oo uu maaragtay isoo gaarsiinaayo oo manfaca diin iyo mid adduunyo uu alla isoo gaarsiinaayo hal hunna iyagu ma yihiin waxaas aad baryaysaan oo caabudaysaan mumsikaatu raxmatihi naxariistiisa kuwa haysta ma yihiin oo qabanaaya oo iga celin kara maya waxay marka dhihi doonaan gaaladu ku jawaabi doonaan dhibkana ma faydi karaan waxaan aan caabudayno yaa naxariisnama dadka kama celin karaan marka haluna mumsikaatu raxmatihi naxariista alle kuwa qabta ma yihiin oo celin kara dadka celin kara maya qul waxaa tidhaha xasbi allah alla ay kaafiyo igu filan aniga calayhi yatawakkalu lmutawakkiluun kuwa alla tala saartaahi isagay tala saartaa waqaala tabaaraka wa tacaala alla wuxuu yidhi khayrkiisuu badayo eebo dhan ka hufnaayo ka sarreeye wa cindahu alla agtiisa waxaa ah mafaatixu lghaybi ghaybka waxa lagu gaaro marka furayaalkii guryaha lagu furaayey ama albaabada lagu furaayey yaa laga soo isticaarooday marka alle cilmigiisu waxa uu koobay wax allo wax maqan oo dhan qarsoon isagu waa taalacdaa marka mafaatixdaas alle asagaa haysta laa yaclamuhaa ilaa hu isaga moogiye waxaan ahayn isaga ma oga aayaadkii marka akhri buu ku leeyahay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila allah yani ma oga waxa ku sugan samaawaadka iyo ardada keybka ma oga allah ma ogi allah waa mustatna marka isagaa marka keybka og macnaha isagaa la keli ah wax kaloo og keybka ma jiraan waayo macnuhu marka ahlu tafsiirku maxay leeyihiin rasuulka allow waxaad ku tidhaahdaa iyaga axad samaawaadkii iyo ardada ku jira oo og wixii alla uu la keli noqdo cilmigooda la keli noqdo qeybka ah ama maarata garanayo marka lasoo bixinaayo oo qubuurtooda laga soo bixin doono oo qiyaamad ay dhici doonto og ma jiraan ila waxaas waa qeybe ma jiro aayadda ka dambaysaa saas ah wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ila bima shaa ma koobaan baa alla uu leeyahay wax cilmiga alle ka mid ah ilaa bimaa shaca wax uu doono moogiye inuu isagu alla ogeysiiye moogiye wax uu doono moogiye wax kale ogaan karaan ma jiraan waa khalqigii marka cilmiga alle yaa maaragta wax walba waasic u ah iyaguna cilmiga alle waxay ka koobi karaan ma jiraan ilaa wixii alle uu ogeysiiye ma ogiye marka cilmiga alleh yaa wuxuu yahay mid koobay isagu makhluuqaadka oo dhan waqtigii hore siday ahaayeen haddoo la jooga siday yihiin mustaqbalka say noqon doonaan marka qof maaragtay eh, khalqiga alle ka mid ah ma taalaacdo wax cilmigiisa ka mid ah ilaa wax la ogeysiiye moogi uu taalacsiiye moogi marka waxay ku tusinaysaa saacada cilmiga alleyay ku tusinaysaa sheekh sacdi waxaan u malaynaa in la ogaadaahi waxa uu aayadda ka yidhi ama qaybtaas uu ka sheegay aada bay u fiicantay ولا يحيطون بشhيء min cilmihi ilaa bima shaa شhيikhuu wuxuu leeyahay walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi إilا bima shaa yaclamu maa bين اydيm ma khalفahum baa ka horreysa mogta alla waa uu og yahay khalqiga waxa maaragtay hortooda ahaa oo ama mustaqbalkii laga wado oo nihaayada lahayn iyo wix ka dambeeya waxay soo dhaafeen ah oon xad iyaguna lahayn wax alla ka qarsoonna ma jiraan alla maaragtay yani isha khiyaanada samaynaysa xataa waa ogyahay iyo wax qalbigu qarinaayo laakiin makhluuqaadku ma koobaan mid ayaga ka midu ma koobo wax cilmiga ilaah alle ka mid ah iyo macluumaadkiisa ilaa alle waxa uu doono moogiye oo taa ka mid a wa huwa maa aطlacahum calayhi min alumuuri alsharciyati waalqadariya waa wix alle uu iyaga taalac siiyey oo ah arrimo xagga sharciga ah oo waxi uu ku soo degay iyo arrimihii qadariga ahaa ee kowniga ahaa iyo khalqiga alleh calaaqada la lahaa cilmigaasina waa qayb yar buu leeyahay shiikhu oo noqonaaya waxaan waxba ka jirin marka la barbar dhigo culuumtii alleh iyo macluumaadkii alleh sida maaragtay ay malaa'igtii rususha ay yidhaahdeen subxaanaka laa cilma lanaa ilaa ma callamtana waxyaaba dhan alle waad ka hufan tahay annagu cilmi ma lihin ilaa waxaadna bartay moogi marka waa taa walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ilaa bima shaa yaa alla uu yiri marka macnaha iyadana qeybkana wax kama oga waay macnuhu ilaa wax alla uu baray moogi tanaaba kasii caamsan ba hadda qeybkii maba la sheeginba yani qeyb iyo eyrkood eyrkiisba waa soo gelaya wa qaala الnabiyu salى اllahu alيه wasalam rasuulku wuxuu yihi sal ه ly slm yaquulu اllahu tacaala alla wuxuu yidhi alcadamatu izaarii wاlkibriyaau ridaa'i faman naaزacnii waaxida minhumaa askantuhu naari alla wuxuu leeyahay alcadamatu izaarii tilmaantaa weynida la yidhaahdo izaarkaygii waayo aniga walkibriyaau ridaa'i kibriyaaguna waa ridaa'igaygii carabi ahaan izaar iyo ridaa waxaan umanaa dadku waa yaqaanaa izaarna marka dadka arrimahooda laga hadlaayo waa wax annagu aan maaragtay hoosgundigan idhaahdo hoosta wax laga labista ah ma garatay go- hoos haddii laga labisto izaar baa la yidhaahdaa ridaan waxaa la yidhaha wax dusha laga qaato garbaha iyo madaxa iyo meelahaasa laakiin waan ka hadli doonaa haddii la yidhaahdo marka alla loo tiiriye arrintaas sida hadda meeshan ka muuqato oo kale faman naasacanii mirka yani cadamadiina waa izaarkaygii ya alla uu leeyahay oo anay igu khaas tahay kibriyaagii iyo maarata isla weynidiina waa ridaageygii oo anay igu khaas tahay sida aan maaragtay khalqigaba dharkooda loola wadaagin ma qofka qamiisuu marka haysto qof kale uu la wadaagaa maya waxaa dhici kara maaha faman naasacanii qofkii marka igu qabsada waaxidan minhuma mid ayaga ka mid ah oo sheegta askantuhu naari naartayda yaan maaragtay eh, geliyaa oon dejiyaa lafdigaas kolley askantuhu naari oo xadiidkan la socota anu markaan baaray maanan arag wahuwa fi saxiix buu leey marka shiikhu xadiidkani saxiix buu ku jiraa macnaha saxiix hadii la yihahdo waa ama bukhaari o ama muslim lakin haddau kolley muslim buu ka wadaa oo xadiidka muslim baa wariyey laakiin lafdiga muslim waa alcizu izaaruhu walkibriyaau ridaa'uhu faman yunaasicunii cadabtuhu yani cizigu waa izaarki alle kibriyaaguna waa ridaagii alle qofkii igu qabsada waan cadaabaaba alle u leeyahay lafdiga muslim waa kaas sheekh bin cusaymin wuxuu leeyay isagoo xadiidkanu waa in maaragtay eh, macnihiisii daahirkaani lagu xambaaro axaadiis la imraarinaya buu kamid u timid loo imraarinayay macnaheedana aan la taxriifinayn ama takyiif lagu samaynayn eh, waxaa la leeyahay alla wuxuu yidhi wixii rasulka sal slm uu ka wariyey yuu marka eh, alla saas yiri alcizu izaari walkibriya ridaa ama alcizu ridaa izaaruhu walkibriya ridaau marka qofkii maarata cizada alle kula murma oo doona inuu sultaan sultaankii alloo kala samaysto ama allah kibriyaagiisii marat isla weynadiisii kula dooda oo addoommada alle iska weynaysiiya alla waa uu cadaabaa oo wuxuu ku cadaabayaa wixii uu sameeyey iyo murankii u alle kula murmay wixuu alle uu la gaarka ahaa taasaa lagu cadaabayaa nimanka marka ta'wiilka iyo wax noocaasoo kale ah yiraahda waa daruuri in tilmaamyo ala ta'wiiliyo yaa maarata qaarkood weliba kuwooda cutaada ahaa sida raazi oo kale soo daliilsadeen xadiidkan alkibriya ridaai alcadamatu izaariye markaas waxay leeyiin maarata dee qof caaqil ahoo alla izaar iyo ridaa u sugaaya ma jiro shekh islam ibn wuu jawaabo wuxuu yidhi markuu xadiidkii sheegay kadib xadiidkan daahirkiisu ma ahan buu yidhi in alla uu leeyahay wax hoos laga labisto ama kor laga labisto oo yacnii shabaha dharkii ay qaadanayeen dadku ee laga samaynaayey dhogarta xoolaha iyo dharkii caadiga ahaa oo laga samaynaayey dharka qaarkiisna kuwa dhaxantii loogu talagalay badanaa dhogartaas xoolaha ayaa laga sameeyaa qaarna waxaa laga sameeyaa cudbiga waxaan nidha annagu soomaalida oo qudniga loo yaqaano iyo kataanka iyo marka taas ma tusinayo leeyahy xadiisku xadiidku wuxuuba nas ku yahay buu ku leeyay fi nafyi hada almacna alfasid fainahu low qaala can bacضi اlcibaadi ina alcadamaةa izaaruhu wاlkibriyaءa ridaa'uhu lakana ikhbaaruhu bidalika can alcadamaةi wاlkibriyaءi aladayni laysa min jinsi ma calى ظuhuuri اlancaami wala min jinsi الhiyaab ma yubayinu wayudhir anahu laysa almacnى ana alcadamaةa wاlkibriyaءa huma izaaru waridaء bihada اlmacnى waxba ku dheeraan mayno waxaan umaynaa intaan kusoo gaabsan doonaa wuxuu leeyahay xadiidku wuxuuba nas ku yahay macnaha faasidka inuu anfiyo maxaa yeelay haddii uu addoommada qaarkood uu dhihi lahaa cadamada yaa izaar u ah kibriyaaguna ridaabuu u yahay wixii kor laga qaadanayay sidaas usluubkaas loo hadlay yaa waxay ku tusinaysaa in cadamadii kibriyaagaasi aanay ahayn wax dhogorta maarata xoolaha laga keeno oo dushooda ah ama dadka maaratay siyaabtooda dharkooda jinsigooda inaanu ahayn waxaad ka ogaanaysaa buu ku leeyahay wax ku caddeeya in macnuhu aanu ahayn cadamadii kibriyaagu inay yihiin izaar iyo ridaa macnahaas maaragtay dadku isticmaalan ah oo waxaas laga sameeyey qutniga iyo kataanka iyo noocaas in aanu ahayn marka wuxuu leeyahay shiikhii haddii macnaha faasidkaa aanu ka muuqanayn wasfiga makhluuqa makhluuqii baa lagu sifeeyey maaragtay alcadamatu izaari iyo kibriya ridaaya haddii la yidhaahdo haddiiba macnahaas faasidka aanu ka imaanaynin sababtoo ah tarkiibkii lafdigaaba diidaayaba oo macnihii xaqaa kuusii caddaynayaba see marka arrinka noo maaragtay loo sheegan karaa buu leeyahay in macnahaasu uu yahay daahirka lafdiga macnaha faasidka waa sida uu tawahumaayo raazi oo kale inuu marka macnihii daahiru lafdi sidaa uu yahay maxaa maaragtay see loo sheegan karaa buu leeyahay alla xaqiisa macnaha loo dhihi karaa saasaa daahirku u yahay oo maryihii caadida dadka qaadanayoona kale yaa laga wadaa wax jira maaha tilmaam baa laga hadlaya cadamad iyo maarata izaar sida alle uu maaragtay suurat acraaf uu yidhi walibaasu الtaqwى dalika khayr marka libaasu taqwى ma waxaan leenahay khilaafu daahir waay ma dhahayno khilaafu daahir ma ah ta'wiilna uma baahna sababtoo ah lafdigii libaaska keligiis maba la sheegin ee waxa loo idaafeeyey ya oo loo tiiriyey taqwa loo tiiriyey kaas marka libaaska daahirkaana waa uu kulmin karaa oo maaragtay kuleylkii ilasaga ilaalinayey iyo maaragtay wixii in laska ilaalin rabay akhlaaqdii wanaagsaneed acmaasha saalixaydna waa ay noqonaysaa marka tilmaamihii baa waxay noqonayaan darf lilmawsuuf marka hadii la yidhah maala fulan fii cilmihi wa xukmihi xikmadii baa laga wadaa masalan wa sidqihi wa cadlihi min khiyaari الnaas masalan hadii la yihahdo kale marka libaas اlinsaan waa wax maaragtay aan lala wadaagi karin oo yani munaasaba in lala wadaago izaar qof lalama wadaagi karo qofku wata unbu maaratay ku gaariya ridaaguna waa sidoo kale saraawiishu waa noocaasoo oo bal haddii lala mushaarakooda insaankii naqsi bay u keenaysaa iyo dhib oo markaa uu diidayo qof kula wadaagaya kibr kibriyaa iyo cadamana maaragtay waxaan allah ahayn munaasab uma aha allihii rabbiga noo ahaa ee isaguna abuuray ee maaragtay hodanka ahaa ee samadka ahaa ee wax walba loola qasdaayey oo tilmaamaha dhammaystiran lahaa ee maarata khalqigoo dhan isaga maaragta ay ku taagnaayeen xooggiisa ay ku taagnaayeen un baa maarata kibriya iyo cadamo ay maarata saalix ay u yihiin laakiin addoonkii makhluuqa ahaa ee faqiirka ah ee muxtaajka ahaa kibriya iyo cadama munaasab uma ah shiikhu wuxuu yidhi walkibriyaau fowqa alcadama kamaa jacala dalika ridaa'an wa hada izaaran kibriyaa oo isla ah cadamada way ka sarraysaa oo kibriyaagaa weyn sida maaragtay eh, kaa looga dhigay ridaa oo kibriyaaga ridaa looga dhigay cadamadiina izaar looga dhigay meel kale risaalat cubuudiya markuu arrintaa waxyar ka hadlayay wuxuu yidhi majmuuc fataawana ku jirtaaye wuxuu yidhi sheekhu markuu arintaa ka hadlaayey wuxuu yidhi fajacala alkibriyaa bimansilati aridaa'i wahuwa aclaa min alizaar yani kibriyaagii wuxuu ka dhigay sidii ridaagii oo kale ridaaguna waa uu ka sarreeyaa isaarka saa darteed shacaa'irta salaadda iyo aadaanka iyo acyaadda iyo meelaha sarsare waa atakbiir sida sunnada ay ku tusinayso wuxuu leeyahay shiikhu cadamada iyo kibriyaagu waa khasaa'ista iyo rububiyad ay leedahay walkibriyaau aclaa min alcadama meeshaa marka saasuu ku tacbiiriyey kibriyaagu waa ay ka sarraysaa cadamada walihaada jacalahaa bimansilati ridaai sidaa darteed kibriyaadii waxaa laga dhigay sidii ridaagii oo kale kamaa jacala cadamata kamaa jacala alcadamata bimansilati alisaar siduu cadamadu uga dhigay sidii isaarkii oo kale sidaa darteed yaa maaragtay kibriyaagii wixii tusinaya macnaha allahu akbar inuu yahaa ma og tahay shacaarkii salaada iyo salaadaha iyo adaankii iyo acyaaddii iyo takbiir bay noqotay yani allah weyn macnaha kibriyaagii meesha ku jira marka waana sunna in meelaha sarreeya sida asafa walmara oo kale iyo in maaragtay eh, la takbiirsado iyo qofku hadduu yani buur fuulo iyo ama daabadiisa uu foolo iyo wix lamida wuxuu ku leeyahay yani allahu akbar taasoo kale maalan xariiq waa lagu damiyaa buu leeyahay haba weynaadee marka la aadaamaayo dee allahu akbartaas baa lagu dhawaaqaa oo shaytaanku waa cararaa buu leeyahay sheekh yani hadda intaas dambe aad looguma baahna laakiin shaahidku waa ah maxay sida uu u fasiray wadaadku alkibriyaau aclaa min alcadama marka uu leeyahay oo macnaha ridaagu inuu isaarka ka sarreeyo wuu sheegayaa wabilahi towfiiq